رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الإمام رحمه الله عن عدي بن xاtم عدي بن xاtم waxaa laga wariyey annahu samica inuu maqlay annabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka oo yaqra-u akriyaayo hadihi laaya aayaddan ilaahay u leeyahy itakaduu waxay ka dhigteen yahuud iyo nasaara cafwan nasaara axbaarahum culimadoodii iyo wa ruhbaanahum cubaadoodii arbaaban rabbiyaal bay ka dhigteen min duuni illaahi ilaahay sukadi الآية يعني والمسيح ابن مريم والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون أيا أنت كذن بيت فقلت له waxaan ku uri uri cadi bni xaatim inaa lasna anagu maanaan hayn nacbuduhum inaanu caabudno culimada qaala wuxuu ihi alaysa miyaanahan yuxarimuun inay xaaraantimayn jireen ma axalla allaahu waxa ilaahay uu xalaalayo fatuxarimuuna oo idinkuna aydaan ka ictiqaadi jirin aydan ka aamini jirin inuu yahay xaaraan wa yuxiluuna kuwa xalaalayo miyaan ahayn maa xarama allahu wuxuu ilaahay xaaraantimeeyey oo fatuxiluunahu idinkuna miyaydan xalaashan jirin markaa faqultu waxaa ihi balaa mee sidaasi waa dhici jirta qaala wuxuu ihi rasuulku fatilka taasi cibaadatuhum cibaadadooda caabudeena la sheegayaa waa taa rawaahu axmed watirmidi waxasanahu xadiidka waa xadiid sanadkiisu xasan uu yahay sida sheekhu islaam ibnu taymiya uu tilmaamay kadalika alcalaamatu alalbani laakiin mualifku markuu yihi rawaahu axmed waa wahmiyey xadiidka imaamu axmed muu warin laysa imaamu axmed miman akhraja hada alxadiid xadiidkani waxa uu ka khuseeyaa baabka baabku waxa ah baabu man ataaca alculamaa wاlumaraa fi taxriimi ma axala allah wa taxliili ma xaramahu اllah waxa uu ka khuseeyaa baabka kuwa culimada iyo kuwa cubaada haddii loo arko in iyagu xalaalayn karaan waxana ay xaaraantimayn karaan ilaahay sokadii wixii iyagu ay xalaaleeyaanna xalaal laga dhigto laga aamino inuu xalaal yahay wixii ay xaaraantimeeyaanna la aamino inuu xaaraan yahay kuwaasi waxaa laga dhigtay rabbiyo oo xaqii tashriica sharciyeynta ee ilaahay subxaana watacaala uu xaqa u lahaa sharciyeynta waxaynu uga jeednaa xalaalaynta iyo xaaraantimeynta ayaa kuwaasi la siiyey bay noqonaysa marka arbaaban baa laga dhigtay rabbiguna waa almutasarif weyi waa ka tasarufka iyo maamulka iska leh ilaahayna subxaana wa tacaala tasarufkiisa iyo maamulkiisu waa laba nooc tasarufun kawniyun qadari tasarufka qadar ahaan caalamkan uu maamulo wixii uu qadaroon caalamkan uu ka dhacayo iyo tasarufka sharciga oo ka wax xalaaleeya ka wax xaaraamtimeeya ka wax waajibiye ka wax sunneeya inuu allah subxaana tacaala yahay markaa cidda ilaahay tasarufkiisaa ku qabsata fitna waxaa caalamka ka dhacaya aniga ayaa sameeyey oo aniga iga soo fuleen hadday abaar tahay iyo hadday barwaaqo tahay iyo hadday xanuun tahay iyo hadday caafimaad tahay iyo hadday tahay derajo la dallacay iyo hadday tahay in hoos loo dhaco oo derajo hoos loo dego qofka sheegta isagu inuu sameeyo waa qof ilaahay rabbinimadiisi ku qabsaday buu noqonaya tasarufka markaa sharciga oo ah waajibinta xaaraantimeynta iyo xalaalaynta ka isagu sheegta idhaahdo anaa wax xalaalaya anaa wax xaaraantimeeya anaa wax waajibiya mid ilaahay rabbinimadiisii ku qabsaday buu noqonaya cidda markaa arrinta noocaasiya ku raacdee u aragta inuu xalaalayn karo ama uu xaaraantimayn karo wuxuu xalaalayana xalaal ka aaminta wuxuu xaaraantimeeya xaaraan ka aaminta rabbi bay ka dhigato way caabud taa ogeed ba aayadda akhirkeeda ilahay ui wamaa umiruu ila liyacbuduu ilaahan waaxida ilaaha qura inay caabudaan baa la amro xalaaleynta xaaraantimaynta ay ka qaataan markay culimadoodii iyo cubaadoodii xalaalayntii iyo xaaraantimeyntii ay ka qaateen iyaga ayaa markaasi ay caabudeen oo tawxiidkii iyo keliyeyntii ilaahay subxaana wa tacaala waa ka tegeen waxa ay sameeyeyna shirki inuu yahay buu ilaahay tilmaamay ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu yihi subxaanahu cama yushrikuun ilaahay waa ka nasahan yahay waxa ay u shariik yeelayaan oo rabbinimadii xaqa u lahaa tasarufkii qadariga ah iyo kii sharciga ah cid kale ay siinayaan marka xadiidku waxa uu tilmaamayaa inay cibaadadu macnaheedu uu ballaadhan yahay oo taacada iyo amar qaadashada noocyo midi ay yihiin cibaado haddii siyaabaha qaarkood khalqiga looga amar qaato ama culimo noqdaan ama umaraha noqdaane waxay noqonaysaa amar qaadashada laga amar qaatay loo hogaansamay cibaado la caabuday bay noqonaysa waa xadiidku inoo muujinayaa daacada cibaadada ee ciddii loola yimaado ay noqonayso in la caabuday inay tahay yaana taacatu lmakhluuq fi ltaxliili wataxriim haddii makhluuqa lagu adeeco xalaaleynta iyo xaaraantimaynta wuxuu xalaaleeyena la idhaha xalaal buu nooyihi wuxuu xaaraantimeena la idhaahdo xaaraan buu naga yahay oo isaga arrinta noocaasiya laga qaataba markaa taacada mukafirkee lagu gaaloobaya waa ta noocaasiya ah. saas awgeed baa sheikhul islaam ibnu taymiya raximah llah majmuuc lfataawa mujaladka toddobaad safxada toddobaatan oo ah kitaabu aliimaan aliimaan alkabiir kitaabka la yidhaahdo aliimaan lawsatna waa leeyihi labaduba majmuuc lfataawa mujaladka toddobaad bay ku daabacayi ayaa wuxuu leyay haulaai aladiina اtakaduu axbaarahm warhbaanhm arbaaba min duni اllah xayثu aطaacuuhum fi taxliili ma xarama allah wataxriimi ma axala allah yakunuuna calى wajhayn kuwa culimadooda iyo cubaadooda adeecay ku adeecay xalaaleynta iyo xaaraantimeynta arrinkoodu laba suuro ayuu yeelanaya midkood axaduma an yaclamu anahum badaluu diin allah fayatabicuuhum calى اtabdiil فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر wejiga koowaad wuxuu yihi inay ogaadaan kuwan culimada iyo kuwan xukaamtii inay ilaahay diintiisii ay bedeleen wixii ilaahay xalaaleeye inay xaaraantimeeyeen wixii ilaahay uu xaaraantimeeyey inay xalaaleeyeen oo tabdiilka iyo bedelista noocaasi ay ku raacaan oo ay ictiqaadaan buu leeyahay waxa ay xalaaleeyeenna inuu xalaal yahay walow ilaahay haba xaaraantimeeye waxa ay xaaraantimeeyeenna inuu xaaraam yahay walow ilaahay haba xalaaleeye iyagoo og arrintaasi culimadoodu ay u sheegeen iyo arrintaa umaradooda iyo xukaamtooda ay u sheegeen diintii rususha inay khilaafsantahy taasi waa kufri waa gaalimo waqad jacalahu llahu warasuuluhu shirkan ilah iyo rasuulkiisuna waxay tilmaamay arrintaasi shirki inay tahy wain lam yakunuu yusalluuna lahum wayasjuduuna lahum yaanay ahaanba kuwo u tukado o u sujuudeen mar hadday ictiqaadeen ay aamineen inay waxna xalaaleyn karaan waxna xaaraantimeyn karaan waa caabudeen fakana man itabaca gayrahu fi khilaafi اdin واctaqada ma qalahu dalika duna ma qalahu lah warasuluhu mushrika mila haulaa marka wuxuu noqonayaa buu leeyahy qofka cid kala raaca oo ku raaca wax diinta khilaafsan oo aamina oo ictiqaada waxaa diinta khilaafsan ee qofkaasi uu xalaashaday inuu xalaal yahay waxa uu xaaraantimeeyena inuu xaaraam yahay oo aan xalaalaynta iyo xaaraantimeynta ilaah iyo rasuulka aan ka qaadan sida kuwaasi ayuu mushrik noqonayaa buuri aynu tusaalayna haddaba sheekh baa wuxuu kugu yidhi sinada waxaa la yidhaahdaa waa xalaal adiguna waxaad og tahay sinadu inay xaaraam tahay dabeetana sheekii baad arrinta noocaasiya ku raacday adoo aaminsan sinadii inay xalaal kuu noqoto maadaama sheekhaa weyn ee afarta madhaboodba ka jawaabaya uu kuu xalaaleeyey waanad ogtahay hadee ilahay inu xaaraantimeeyey sheekhaasi waad caabudday oo rabbi baad ka dhigatay waayo ilaahay baa zinadii kaa xaaraantimeeyey isna wuu kuu xalaaleeyey xukumkii ilaahay maad qaadana xukumkiisa ayaad qaaday oo xaqii xalaaleynta iyo xaaraantimaynta xaaraantimaynta ayaad sheekhaasi siisay adi waa suura weye nin xaakimo dadkii waxa uu ku yidhi waxaa la idhaa ribadu waa xalaal oo aniga ayaa xalaaleeyey dabeetana dadkii qaar ba waxay ictiqaadeen ribadu inay xalaal u tahay maadaama xaakimku u xalaaleeyey xaaraan baanay ka ahayn iyagoo og ilaahay inuu xaaraantimeeyey waxay noqonaysaa xaakimkaa rabbi inay ka dhigteen oo ay caabudeen suurada koowaadee masaladu ay leedahay waa tahay wathaani an yakuuna ictiqaaduhum wa iimaanuhum bitaxliili alxalaali wa taxriimi alxaraami saabitan arrinta labaad waxay noqonaysaa dadkii umarada iyo sheekhaa la noolaa caalimka in wixii ilaahay uu xalaaleeyeyna xalaal sidiisa ay ugu aaminsan yihiin wixii ilaahay uu xaaraamtimeeyeyna inuu xaaraam yahay ay aaminsan yihiin lakinahum ataacuun fi macsiyat illah kama yafcalu lmuslim ma yafcalu min almacaasi laakiin camaliyan iyo dhaqan ahaan ayuu macsiyadii ku adeecay oo waa sameeyey isagoo aaminsan inay xaaraan tahay fa haulaai lahum xukmu amhaali min ahli dunuub kuwaasi dadka kale dembiyada aan kufriga ahayn samaynaya ayuun bay la xukumiyen suurada labaadna aynu tusaalayna sheekii laftiisa ku noqo yihi sinadu waa xalaal sheekh baa wuxuu kugu yihi azinaa waa xalaal anaa kuu xalaaleeyey lagugu cadaabi maayo markaasaa waxaad tihi sheekhow waa beenta xalaal maahe ilaahay baa xaaraantimey inay xaaraan tahay baan anigu aaminsanahay haddana sinadii baad samaynaysa adigii lahaa inay xaaraan tahay baan aaminsanaya ayaa haddana samaynaaya xaaladda noocaasi noocaasiyo qofkaasi wuxuu la xukum yahay un dee qofka macsiyada iyo kabiiradaa sameeye kale ayuunbu la xukumye oo sheekhan u fatwooday mar haddaanu caqiidadii ku waafiqin aanu xalaashanahayn zinadii isagu la xukum noqon maayo xaakimkii baa ihi ribadu waa xalaal waan idin fatixay albunuuk alribawiya furta idinku laa shaka xaakimku arrintaa inuu ku gaaloobayo laakiin adigoo aaminsan adigu inay ribadu xaaraam kaa tahay ayaa adigoo xaaraantaa u bedheerayo fursaddaa ka faa'idaysanayaad bangii ribada ka shaqeeya aada furato dee qofkii muslimka ah ee ribada cunaya ayuunbaad la xukumtay mar haddaan adigu aanad xalaashan ahayn mid ku dambaabay ayaad noqonaysaa marka tafsiilka noocaasi ayaa masalada ku jira sheekh ibnu cuthaymiin raximah llahu tacaala wuxuu leeya kuwa culimada iyo umarada yani adeecay waxay u qaybsamayaan saddex qaybood buu leeyahy qaybta koowaad inay waafaqaan oo xalaaleyntii xaaraantimaynta ay ku waafaqaan iyagoo raalli ku ah xukumkii ilaahay ka horraysiinaya xukumkii ilaahay u cadhaysan kaasi waa ku gaaloobaya isagu mar haddaad xaala xala xaaraantimaynta wax ilaahay xalaaleeye aada ku waafaqday oo tii waa runtaa ama xalaalaynta wax ilaahay xaaraantimeeye aada ku waafaqday ad tidhi waa runtaa oo waa xalaal waa kufri taasi wejiga labaad wuxuu noqonayaa adoo xukumkii ilaahay raalli ku ah oo xukumkii ilaahay inuu wanaagsan yahay og oo waxaas inuu xaaraam yahay aaminsan oo aanu ku xalaalayn karin sheekha iyo xaakimkaasi toona ayaad ku waafaqday camaliyan oo wixii baad samayd xaalada noocaasiyo sheekhu wuxuu leya wuxuu noq fahada laa yakfur walaakinahu fasiqun walow xukmu gayrihi min alcusaad qof macsiyadii sameeyey unbuu noqonaya macsiyadaasina de waa kabiire marka horeba laguma gaalo wejiga saddexaadna wuxuu noqonayaa inuu ku waafaqo oo xaakimka ama caalimka xalaaleynta iyo xaaraantimaysa isagoo jaahilka ah isagu masaladan garanba maayo nin caalimuu u yimi u ihi ribada iga waran isuu ihi ribada waa xalaal weeyaan waa iska mucaamalaadoo nafci adduunyay leedahay oo xaaraan maahay waa iska xalaal na waa jaa jaahid isagoo sheekha cilmigiisa ku kalsoon buu ku waafaqay kaasi waxa uu yeelanayaa laba weji hadday suurtagal u tahay inuu isagu xaqi gaadho masaladaa uu garto isagoo cidna aan weydiin aatim buu noqonayaa mid dembaabay haddii isagu yahay muqalid muqalid dhamaystiran oo isagu masalada inuu garto aanay suurtagal u ahayn isagu masalada noocaasiyo dembi ku yeelan maayo waayo wixii ilaahay amray buu isagu la yimi ilahay wuxu uhi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ahlucilmiga weydiiye wixii aydaan garan waanu weydiiyey ahlucilmiga ayaa khalday ahlucilmigaa khalday baa markaa dembiga leh isagaa jaahilka ahi wax dembiya ma leh waxaana ku dabaqmaya xadiidka rasuulku yihi man uftiya man aftaa bigayri cilmin fainamaa ismuhu calaa man aftaa qofka cilmi darro fatwooda fatwadaasi ciddii jaahiliintaa ku dhaqantay dembi ma leh kii fatwooday ayaa dembiga iska leh oo dusha laga saaraya kan markaa fatwoonaya laftiisa xaakimkan iyo caalimka laftiisa wax xalaaleynaya xaaraamtimaynaya dee isaga laftiisa xaaladu yeelanaya hadduu mujtahid yahay oo cilmigiisii darajadaasi uu dhigay dadaalla waxba aanu iskula hadhin macduur buu noqonaya weliba hal ajar buu leeyay o ijtihaadkiiyo dadaalka uu ku helayo haddii waxa weeyaan xaqa u dee laba ajar buu leeyay marka mujtahidka ijtihaado isagoo xaq raadinaya ama xaakim ha noqde ama caalim ha noqdee isna waa loo cudur daaraya khaladkiisa lagu waafaqi maayo lakin isaga waa loo cudur daaraya masalada markaa ku saabsan alxukm bigayri ma anzla allah iyo suwarkiisa insha allahu tacaala baabkan soo socda ayay inoogu iman doontaa qaala raximah llah fiihi masaa'il baabka masaa'il baa ku jirta alula tafsiru aayati nuur aayadda suurat nuur ku jirta tafsiirkeeda waa falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri waanayna soo maray tafsiirkeedu athaaniyatu masalada labaad waa tafsiru aayati bara suuratu bara aayadda ku jirta tafsiirkeeda oo aayaddan imika aynu fasirayna itakaduu axbaarahum waruhbaanahum arbaaban min duuni illah athaalidatu atanbiih baraarujinta la isku baraarujiyey calaa macna alcibaada cibaadada macnaheeda alatii taasoo ankaraha cadiyun cadiy uu diiday oo cadiy ibnu xaatim markuu hi maanaan caabudi jirin sidee baa loo yihi itakaduu axbaarahum waruhbaanahum arbaaban min duni illah rasuulku wuxuu u tilmaamay macnaha cibaadadu sidaa u fahamtay inaanu ahayn in loo sujuudo ama loo tukado ama loo soomo qura haddii xalaaleynta iyo xaaraamtimeynta iyaga laga qaato oo la ictiqaado inay wax xalaaleyn karaan waxna xaaraantimayn karaan inay cibaado tahay buu rasuulku caddeeyey araabicatu tamhiilu ibni cabaas ibna cabaas tusaalaynta uu ku tusaaleeyey biabi bakrin wa cumar wa tamhiilu axmeda iyo imaamu axmed tusaalaynta uu ku tusaaleeyey bisufyaan bimacnaa markii ibnu cabaas uu fatwooday mutcat lxaj inay bannaan tahay qofku xajkiisa uu ka dhigi karo nooca tamatuca la yidhaahdo oo ah inuu bilaa xajka dhexdooda uu cumraysto kadib cumradaa intuu ka xalaaloobo haddana sanadkaa laftiisa uu xajiyo xajkaa iyo cumradaa xalaalowga udhexeeya uu sameeyo saasuu fatwoon jiray sida axaadiisa rasuulka ay tusinaysa markaa maxaa lagu yidhi abubakar iyo cumar ayaa yidhi diidey ama yihi waa laga fadli badanya ibnu cabaas muxuu yihi waxaan ka baqanayaa dhagaxaan inay samada idinkaga soo degto dhagaxaan cadaabi aqulu lakum qaala rasuulu llah wataquluuna qaala abubakr wacumar waxaan idin leeyahy rasuulki ilaahay baa yidhi o markaasaa idin leedihin abubakr iyo cumar baa yidhi marka ibnu cabaas radia allahu canhu waxa uu tilmaamayaa qofnaba hadalkiisa inaan laga hor keeni karin hadalka rasuulka mar haddii hadalki ilaahay lagu sheego hebel baa yidhi iska ilaali ama waxaan soo gaadhay ama waxaan arki jiray xujada iyo daliilka daliil aada nacam aad ka ka hor keenayso oo aad ku baajinayso haddaanad keenahayn hadal makhluuq ha ah ka hor keeni ida jaa nahru llahi baطla nahru macka marka meesha la yidhi mar haddii hadalkii rasuulka laayo hadalkii abubakar iyo cumar socon maayo macnaheedu waxa weyan hadal cid kalena maxaad umalaynaysa abubakar iyo cumar abubakr baa umadda ugu fadli badan rasuulka dabadi xagga fadligana cumar ayaa kusoo xigay xataa waa labadii rasuulku yihi ku dayda iktaduu biladayni min bacdi lakin haddii hadalkooda hadalkii rasuulka uu khilaafo koodaa laga tegaya kan rasuulka ayaa la qaadanaya hadalkoodana kan rasuulka in laga hor keenaa ma banaana oo iyagu rusul may ahayn kuwii rasuulka loo soo diray bay kamid ahay cid kale maxaad umalaynaysa imaamu axmedna waxa uu ku tusaalayay sufyaan sufyaan athawri oo culimada iyo aimada waaweyne diinta ka mid ahaa dadka inta ay xadiidkii rasuulka u caddaaday ka tagaan hadalkiisa qaadanaya bu hi layaab bay leeyihin dadkaasi oo uu tilmaamay inay ku dabaqmayso aayadda qur-aanka ilahay uu yihi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim iyadoo fitnada uu ku sheegay imaamu axmed inay ta shirki qofku haddii hadalka rasuulka uu ka tago oo hadal cid kale uu qaato macsiya ayaa uu ku dhaco khaalafa sunnata rasuuli haddaad sunnadii rasuulkiiyo waddadiisii aada khilaaftana ilaahay waxa uu kugu ciqaabayaa xumaan kaloo kasii daran eed ku dhacdo ilahay waa ka yihi falama zaaquu azaaqa allahu quluubahum xaqii markii ay ka leexdeen ayuu ilaahay quluubtoodii sii leexiyey waa ka ibnu mascuud yihi laa tukhaalifu sunata nabiyikum fatakfuruu waar sunnada nebigiina ha khilaafina haddaad khilaaftaan marka dambe sidaad u socotaan waad gaaloobi doontaan manaa maaha mujarad shay sunno aad khilaaftay inaad ku gaaloobayso laakiin xumaantaasi xumaan kale ayay dhalaysa ilahay baa kugu ciqaabaya inuu qalbigaagu u leexdo cadaabka alimkina addunyada inta joogta ayaa laga yaba inu kugu dhaco sida ninkii bidixda ku cunaayey ee la yidhi waar midigta ee yidhi rasuulkaa ku uhi sal alay wasalam midigtaada ku cab markaasa wuxu uhi laa astaiic ma awoodo waanu awooday inuu midigta ku cabo wax maa manacahu ila alkibr kibirun baa u diiday faqaala nabiyu sala allahu alay wasalam lastatacta wuu habaaray rasuulku ha awoodin bu yihi iminka laga bilaabo ilaahay ku qallaji midigta ayay ka dhigantay famaa rafacahaa ilaa fiih maalin dambaba gacantii midig afka kor uguma soo qaadin waaba qalashayba baara bay noqotay khalaas oo cadaab aliim ayaa ku dhacay waxaa kaloo isna lamida nin cadayga ayuu istihzaa ku sameeyey cadayga imisa xadiis baa cadayga kusoo arooray iyo fadligiis iyo wanaagiisa iyo dhiirigelintiis su maxaa kan laga amaanaayoo dabaduu iska geliyeyba cadaygii halku afka uu kaga cadayan lahaa fa xamal ibnu kaiir baa albidaaya wanihaaya ku sheegaya uur buu yeeshay ninkii waxa uu dhalay xayawaan jiirkoo kalaa mar allaale markuu xayawaankaasi dabada ka soo baxay bay naftu ka baxday isagana waa cadaab aliima ah. ayuu ilaahay adduunyada uu ku mariyay intaan aakhiraba aan la gaadhin aakhirana cadaab baa ku sugaya qofka khilaafa amarka rasuulka waa kayidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam man aطaacanii dakala aljana waman casaanii faqad aba qofka yaa deeca jannadu geli doonaa kay caasiyaana waa mid jannadii iska diida weye ka jannada diidina halku tegaya waa macruuf waa naar weye marka walaalayaal abubakar iyo cumar iyo sufyaan athawri oo aimatu hada diin ahaa haddii hadalkooda aan laga hor keeni karin hadalka rasuulka dadka kale maxaad umalaynaysa aabbaha jaahilaad leedahay aabbayaasha iyo sidan kama soo gaadhin oo aabbayaasha maxay garanayaen geelooda iska raacanayeen maxay yaqaaneen aabbayaasha marka le sidan kamaan soo gaadhin ma ilahay kitaabkiisa yaqaaneen aqoon u lahaayeen ma sunnada iyo xadiidka rasuulka ay cilmi a u lahaayen maxaad ka soo gaari hayeen waxba may hayninbe mar haddii hadalkii rasuulka loo lagu sheegay sidani caado noomay ahayn iyo waxaan maanaan arki jirin iyo aabbayaashiiyo kamaanaan soo gaadhin iyo xaq baad u inaad ka hubiso aad tidhaahdo war ma hadalkii rasuulka sidaana ma tusinaya marka ay ku caddaato khalaas qof kastoo kaleba hadalkiisa halkaa iska dhig iyo waxa uu yidhi iyo waxa uu samayn jiray ilahay wuxuu kugu addoonsaday inaad nebi maxamed raacdo qof kale inaad raacdo ilahay kuguma addoonsanba ilahay kuguma waajibin oo kuuma dirin alkhamisatu mashalada masalada shanaad taxawul laxwaal axwaashu siday isu bedesho ilaa hadihi algaaya ilaa darajadaasi xataa saara ilaa uu noqday cinda alaktar dadka badankooda agtooda cibaadat ruhbaan kuwa cubaada in la caabudaa hiya iyadoo afdal lacmaal acmaasha ta u wanaagsanba oo wa lagu magacaabay alwilaaya xidhiidhin weligii la xidhiidhinayo caabidkii oo waxa weeyaan la ikraamayo oo la maamuusayo oo la weyneynayo wa cibaadatu laxbaari kuwa culimada ahaa in la caabudana hiyo alcilmu walfiqu waaba laga dhigayba berigii hore arrintu waxaabay maraysayba yani waa qowlka rasuulka sala allahu alayh wasalam marka aada maqashaan qaato oo qof kale hadalkii ha uga tegina laakiin arrintu waa isbedeshay buu leeyahy sheekhu oo siday isu bedeshay waxay isu bedeshay kuwii waxa weeyaan cubaadda ahaa ee iska ruhbaanta ah nin iska caabudo cilmi aan lahayn ayaa la odhanayaa waa weli markaasaa isagii la caabudaya iska dhaaf in hadalkiisun la qaato oo kii rasuulka laga tage waaba la caabudayaaba oo isagaa la weydiisanaya tafriij alkurubaat masaaibtiiyo dhibaatooyinka inuu dada ka kor qaado isaga ayaa la weydiinayaa inzaala nicam nicamka inuu soo dejiyo ayaa isaga la weydiisanaya isagaa loo nadraya isagaa wax loo gawracaya isagaa ayaa laga baqanaya isagaa ayaa la rajaynaya baabka cilmiga markay noqotona waxay arrintu gaadha leeyahay heer culimadii la caabudo weliba cibaadadoodaasi gaalnimadaa ah, dadka qaar ay moodaan cilmigii iyo fiqigii la amaanayaba inay taa tahayba oo sidee culimada loo caabudaya haddii dee xalaalaynta iyo xaaraantimaynta iyaga laga qaato qofkiiba waxa lagu yidhi ilahay arrinta waa xaaraantimeeyey aayadda ilahay ma ku xaaraantimeeyey arrinta markaasuu leeya ha laakin sheekhayaga hebel baa noo xalaaleeyey sheekhaasi waa caabuday cilmina maaha waxaasi cilmi waa loo bixiye une waa cibaado sheekhaasi la caabuday weye cilmi laga qaatay maaha uma dabeetana tagayarat ilaxwaal axwaashi waabayse sii bedeshay buri ilaa an cubida ilaa la caabuday oo min duuni illahi ilaahay sokadii man laysa min asaalixiin kuwa aan saalixiin ba ahayn qof saalixoo wanaagsan iyo mid xun in la caabudaa labaduba waa gaalnimayo shirki lakin dee labadu waa isdhaamaan qofka qof saalixa caabuday waxaaba la odhan karaa salaaxiis iyo wanaaggiisa ayuu ku dagmay laakiin qofka qof uu xumaan ku og yahay caabuday maxaa u geeyey baa la odhan karaa waxa u geeyey waa maxay aan ahayn waxa weyaan caqli darro iyo shardoon markaa kuwa aan saalixiintana la caabudo ad waa kuwa waddankeennaba ka buuxa ay dadku ogaayeen inuu diinta caayi jiray ayaa markay aaseen ay leeyihin waa weli oo isaga xaggiisa khayr ay ka sugayeen hadda diintuu caayi jirayoo dhagahooday ku maqli jireen waa weli bay idhaaheen markuu dhintay markaasay qabrigiisii ku dawaafayaano wax ku dul gowrgowracayaano ay baryayaano ay leeyihin masaa'ib buu celiyay oo qaarkood iyagoo xajka jooga laga yaaba inay baryaan iyagoo dawaafaya dawaafka dhexdiisa inay ku baryaan kaas oo cibaado la caabudo midaan saalix ahayn kuwo la ogaa inay taariku salaad ahaa inuu salaadba aanay tukan jirin kuwo la ogaa inaanay soomi jirin oo fii nahaari ramadaan xaaraanta ay cuni jireen ayaa markay dhinteen la yidhi waa awliye ilaahay oo iyagii nafci laga rajaynaya waxtar iyo dhibaato inay celiyaan yaani jahligu heerkaasi ayaa u gaaday wa cubida waa la caabuday bilmacna athaani macnaha labaad marka la eegana xagga culimada ah man huwa min aljaahiliin haddii beriga hore dadka qaarkood ay khaldameen oo kuwa cilmi leh laakiin xaqa garab marsan xalaaleyntii xaaraantimeynta ay ka qaateen arrintu waabay kasii dartayo dadku kuwa ay og yihiin inay jaahilin yihiin ayaa xalaaleyntii iyo xaaraantimeyntii ay ka qaadanayaan oo ay wax weydiinayaan oo iyaga daraaddood ay ukhilaafayaan hadalkii ilaahay iyo hadalkii rasuulka caleyhi afdal salaati watasliim qaala raximah llahu tacaala baabu qawli illahi tacaala ilaahay qowlkiisii buu baab ilaahay uu yidhi alam tara miyaanad arag ila aladiina kuwa yazcumuuna sheeganaya annahum iyagu aamanuu inay rumeeyeen bimaa unzila ilayka diinta lagugu soo dejiyey iyo wamaa unzilata la soo dejiyey min qablika adiga horta yuriiduuna waxay doonayaan an yataxaakamuu inay isula xukum tagaan markay iskhilaafaan ila taaguut ka ilaahay diintiisa waxaan ahayn ku kala xukumaya waqad umiruu iyadoo xaalkuu yahay in la amray an yakfuruu bihi taaguutkaasi inay ka kufriyaan oo ay dayriyaan ay dafiraan wa yuriidu shaydaanu shaydaankuna wuxuu doonayaa an yudilahum inuu lumiyo kuwaasi dalaalan lumitaan baciidan fog xaqa aada iyo aada macnaa uu uga fogeeyo aayaddani waxa ay ka hadlaysaa layaabka ay leeyihiin dadka iyagoo iimaan sheeganaya diinta ilaahay meelaan ahayn u xukum doonanaya marka kitaabu tawxiid halkee uu baabkani ka khuseeya baa la isweydiin karaa baabkani kitaabu tawxiid halka uu ka khuseeya waxay tahay waxaa waajiba ah in la aamino inuu ilaahay xaq u leeyahay inuu wax xukumo sharcan wa qadaran waxaa dhulka dushiisa ka dhacaya ilahay baa xukumo qadaray dadku waxa ay ku kala soconayaanna ilaahay sharcigiisa inuu noqdo ilaahay xaq u leeyahy wa hada min muqtadaa shahaadati an laa ilaha ila allah ana muxamada rasuul llah ashhadu an laa ilaha illa lah ashhadu anna muxameda rasuulu llah waxyaabaha ka dhalanaya ay keensanayso waxaa ka mid ah, a in la aamino la ictiqaado inuu ilaahay unu yahay xaakimka in ilxukmu ila lilah ilaahay xukumka inuu kelidii xaq u leeyahy haddii markaa xukumkii cidaan ilaahay loo leexiyo xaq loo siiyo waxay noqonaysaa tawxiidkii gebigiisoo meesha inuu ka baxay oo u buray xaaladaha qaarkoodna tawxiidkii inuu nuqsaamay alxukm bigayri ma anzla allah ilaahay diintiisa waxaan ahayn in wax lagu xukumo ama meelaan diinta ilaahay aan dadka lagu kala saarayn in loo xukum tagaa ama waa tawxiid la-aan oo yunaafi asla atawxiid ama yunaafi kamaal tawxiid alwaajib tawxiidkii waajibka ahaa dhamaystirankiisa ayaa meesha ay ka saarayso marka ilaahay subxaana watacaala istifaamtan uu leeyahay alam tara waa istifhaam looga jeedo taqriir iyo tacajub yaabitaanku waa xaalkooda laga yaaban yahay yazcumuuna annahum aamanuu muuminiin maaha way sheeganayaanun bimacnaa waa munaafiqiin weeyi afka ayuun bay ka leeyihin muuminiin baanu nahay qalbigana kufriyo gaalnima ayaa ugu qarsoon kuwa markaa munaafiqiinta sifaadkooda waxaa ka mid ah ataxaakum ila taaguut taaguutkuna kulu man xakama bigayri ma anzala allah mid kastoo ilaahay sharcigiisa waxaan ahayn wax ku xukumaa waa taaguut wey xaakim ha noqdo ama sheekh ha noqdo ama faaliye ha noqdo ama sixiroole ha noqdo waa taaguut awaakitu kaiira wa ru'uusuhum kamsa waa ka idha shekhu maxamed ibn cabdilwahaab dawaakidu waa fara badayno shan baa madax u ah shantaa madaxda waxaa kamid ah alxaakim bigayri ma anzala allah ka dadka ku xukumaaya diinta ilaahay waxaan ahayn waxaa markaa iimaanka ka mid ah alkufru bitaaguut taaguutka in laga kufriyo hadduu xaakim yahay ilaahay diintiisa waxaanay wax ku xukumaya inuu baadil ku taagiyo waa inaad aaminto ad ictiqaado adoo og diinta ilaahay waxaan ahayn inuu wax ku xukumayo haddaad haddana leedahay xaq buu ku taagayo ma khaldana alkufru bitaaguut baa kaa maqan iimaanku labadii qowdood ee uu ka koobnaa tawxiidku ayaa midi kaa maqan yihi tawxiidku wuxuu ka koobanya iimaanu billah iyo kufru bitaaguut qofka alkufr bitaaguut aan laga helin markaa muslim ah waa kafir weeye aayadda qur-aanka markaa waxaynu ka qaadanaynaa inay waajib tahay ilaahay sharcigiisa in loo xukum tago waxaynu ka qaadanaynaa qofka ilaahay sharcigiisa meelaan ahayn u xukum doonta ama qaanuun iyo distoor la dejiyey ha noqdo ama xeerar iyo caadaad iyo dhaqamo reeruhu ay dejiseenoo sharciga ilaahay khilaafsan ha noqoto qofkaasi muumin maaha macnaa asalkii iimaankuwa waa ka maqan yihi ama waxaa ka maqan kamaalu liimaani alwaajib iimaankii waajibka ku ahaa ee naarta uu kaga badbaadi lahaa waa mid aan la wada iman buu noqonaya waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka u xukun doonto meelaha ilaahay sharcigiisa ahayn maaha muslix mid wax hagaajinaya maaha haba sheegtaba inuu yahay mid wax hagaajinaye ilaahay subxaana watacaala wuxuu tilmaamay kuwan fakayfa ida asaabatum musiiba bima qadamat aydiihim uma jaa-uuka yaxlifuuna billah in aradna ila ixsaana tawfiiqa ilahay sharcigiisa meelaan ahayn bay uxukum doonteen munaafiqiintu markaasaa markay musiiba ku dhacdo masaa'ibta markaa waxaa kamid ah in la fadeexadeeyo oo aayaadda ay kusoo degaan sida tan oo kale ayay is odhanayaan cudur daarta say odhanayaan wallaahi gaalo ma nihine intay ilaahay ku dhaartaan wax hagaajinun baanu doonayni dadka inaanu heshiisiinuun baanu doonayni ee ujeeddo kale maanaan lahayn laakiin ilaahay subxaana watacaala arrinta noocaasiya ah, kama aqbalin oo kama yeelin ulaaika aladiina yaclamu allahu ma fii quluubihim faacrid canhum wacidhum waqul lahum fii anfusihim qawla baliiga bu ihi ilahay ilaahay baa waxa quluubtooda ku jira runtood maahe iskaga jeeso oo waxbaha ha ka soo qaadin waxba iskaga tirin kuwaas waani oo ilaahay ku baqangeli waqul lahum fii anfusihim qawlan baliiqa hadal aada iyo aada u xeel dheerna ku dheh oo u hanjaba waxaad tidhaahdaa haddaad arrintaa dayn weydaan waa laydin layn doonaa birtaa laydinka asli doona markaa dadka maanta dasaatiirta dejistay addasaatiir waalqawaaniin marka war maxaa idin geeyey sidaa munaafiqiinta odhanayaan ummadda maslaxadeedun baanu ka talinayna xumaan kale uma jeedno muslix ma tihid mar haddaad waxa weyaan ilahay sharcigiisa waxaana wax ku xukumaysa waxaa laga qaadanaya qofka ilahay sharcigiisa waxaana wax ku xukuma inuu yahay taaguut inuu yahay taaguut inuu yahay baa laga qaadanaya waa mid ilaahay sharcigiisi iyo xadkiisii lagaga gudbay weyi fiiha wujuub lkufri bitaaguut taaguutkaana in laga kufriya ayaa waajiba sida loo kufrinayaana waa maxay waa in la aamino isaga iyo wuxuu haystaaba inay baatil tahay waa inayd ictiqaadin aayaddu waxaa kale ka digaysaa shirqoolka shaydaanka iyo dadka xaqa siduu uga hor istaagayo oo dadka qaarkood ilahay sharcigiisa waxaanay wax ku xukumaan ama inay xukum doontaan maxaa kalifay shaydaanka ayaa u uqurxiyey wayuriidu shayaanu an yudilahum dalaala baciida wakadalika waxaynu ka qaadanaa qofka loogu baaqo inuu ilaahay diintiisa usoo xukum tago war kaalay qofkaa diinta inuu kala xukumaya inuu tagnee inaad diiday ma doonayo diin qaanuunka iyo distoorka iigee fa huwa munaafiq waana sida shekh islam ibnu taymiya uu ku tilmaamay asarib masluub waa kala laba qof ogol oo laanu diinta ma diidani waan ogolahay oo haddana khilaafaya iyo mid loo soo bandhigo lahi warkaale diintu ayna kala xukumta i may war dooni maayo anigu diintu ayna kala xukumto anigu waxaan doonayaa distoorka iyo qaanuunka sharciga waddanka u degsan inu ku kala baxno fahada munaafiq biduuni shaki walaaray rayb ilahay sharcigiisii saasi ka u diiday waa munaafiq wey waxaa kaloo laga qaadanaya qofku arrin baatila ah haddii uu sameeyo oo uu sheeganayo inuu wax wanaajinun ujeeday inaan laga aqbalaha intaas oo qasdigiiyo niyada wanaagsanay baadilka xaq kama dhigta walow niyadaadu ha wanaagsanaatay haddaad baadil samayso baadil waa baadil wey ujeeddada doonaysid ba adigu u sameeyo waayo haddaba qofka muslimkaa ah ee isagu waxa weeyaan ilaahay diintiisii raalli ku ah xukumka ilaahay eh, kaan ahayn inuu baadil yahay aaminsan ee haddana hawada naftu ay ku kalifaysa ilaahay xukumkiisi inuu khilaafo kaasi isaguma kaafir ba aayaddan may daliilu tahay inuu kaafir yahy aljawaab la jawaabtu waa maya waayo aayaddan iyadu waxa ay ka hadashay munaafiqiin bay ka hadashay kumana cadda aayadda sababta ay u kufriyeen inay tahay ataxaakum ilaa gayri sharci illah ee marka horaabay abay kufaar ahayn nifaaq iyo gaaliba qalbiga ay ugu jirtay wejiga labaadna wuxuu yahay qofka muuminka ahi haddii uu yeesho sifo sifaadkii munaafiqiinta ka mida dee munaafiq dhaba ku noqon maayo oo qofku hadduu been sheego waa min sifaati lmunaafiqiin lakiin munaafiqii ictiqaadigaa ah, gaalnimadu u qarsoonayd masaladaas unbuu ka shabahay dee la xukun noqon maayo sidiisoo kale gaal noqon maayo dhiiggiis iyo maalkiisu waxa weyaan xalaal uu yahay wa qawli ilah ui waida qiila lahu waida qiila lahu marka lagu idhaahdo laa tufsiduuha fasahaadina fi lardi dhulka qaaluu waxay odhanayaan munaafiqiinta inamaa naxnu muslixuun war annagu kuwa wax fasahaadinaya ma nihine kuwa wax hagaajinaya ayaanu nay marka alifsaadu fi lardi waa laba nooc fasaad la taaban karo sida dadka in la laayo guryaha in la dumiyo dadka in waxa weeyaan la baqogeliyo oo shufto ay jidgooyaa u gasho waa ifsaad la taaban karo weyaan kaas iyo ifsaad macnawiya qofkii wax gacantiisa uu ka geysanayaa ma jirta laakiin si macnawiya si la fahmi karoo la taaban karin buu wuxu kharibaya oo dhulku inuu ku fasahaadiyo shirki qofku hadduu shirki samaynayo fafahaadinta u weyn buu dhulka ilaahay uu ku hayaa saa awgeed baa ibnu jariir iabari wuxuu leeyahay laa tufsiduu fi lardi ay bishirki waalmacsiya war dhulka ha ku fasahaadinina shirki iyo macsiyo weeyaan macnuhu oo shirkiga iyo macsiyadu shirkigu waa acdamu fasaad fasaadka u daran dhulka dushiisa ka dhaca wey macsiyada iyo xumaantuna waa kusoo xigta saa awgeed ba ilaha yihi dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi nnaas fasaad baa ka muuqday baddi iyo berigaba sababtiisu ay tahay waxay dadku sameeyeen dadku waxa weyan ay kasbadeen ilaahay subxaana watacala wuxuu le marka war dhulka ha fasahaadinina war shirkiga ka daaya war macsiyada ka daaya war nifaaqa ka daaya war dhulka waxaa hagaajinaya tawxiid iyo sunada rasuulka in la raaco iyo taaco iyo shirkiga xukumka ilaah in loo xukum doonto qaaluu waxay odhanayaan iyagoo been sheegayaa inamaa naxnu muslixuun war kuwa wax kharibiyo manini kuwa wax hagaajinayaanu nahay bay odhanayaan aayaddu markaa waxay ka digaysaa alxukm bigayri ma anzla allah liannahu min akbari asbaabi alfasaadi fi lard dhulkan ilaahay xukumkii ilaahay in lagu xukumi waayaa fasahaadinta dhulka la fasahaadiye kuwa u waaweyn bay ka ka mid tahay dadka ilaahay xukumkiisii midaanahayn ku xukumayaana wa min almufsidiina fi lardi wey kuwa dhulka fasahaadinaya ayay ka mid yihiin haba sheegtaan inay wax hagaajinayaan waxba aanay kharibahayn waxaa marka aayadda qur-aankaa laga qaadanaya digitaan laga digaayo in wax lagu xukumo annudam walqawaaniin almukhaalifa lisharci illah nidaamyada iyo qawaaniinta iyo distoorada ilahay sharcigiisa khilaafsan walow qofka ku xukumaya haba sheegtaba inuu hagaajin ujeede islaax inuu ujeede bal maanta u fiirso kullu haa haulaai siyaasiyiin e, mumaarasaynaya had iyo habeen ak min akbar alfasaad fi lard dhulka waxyaabaha lagu fasahaadiyo kuwii u daraa mid ka mid o alxukm bigayri ma anzala allah mar kastoo ay hadlaan waxay odhanayaan ummadda danteedaanu ka talinayna maslaxadda ummadda soomaaliyeed baanu ilaalinayna bal idaacada adigu dhegeyso inamaa naxnu muslixuun qaluu inamaa naxnu muslixuun hadda way isogyihin fii qaraarati anfusihim inay wax fasaahadinayaan oy wax laakiin dadka masaakiinta ee juhaasha ayay taa ku khaldayaan oo ay ku dagayaan waxaa hadda laga qaadanayaa digitaan laga digo qofku qofku ra'yigiisa inuu la dhaco in ra'yiga ay kula weynaado oo mar walba aad tidhahdo anu ka hagaajinayun baanay mar walba aniga ayuun baa saxsan ayad taana waa ka digeysa waxaa kaloo hadda ay ka digaysaa qofku hadduu qalbiga ka buko oo maradulqalbi uu hayo oo shubha qalbigiisa ay ku jirto oo baadilkii dee xaqu uu la ekaaday amabase se shahwa qalbigiisa ay ku jirto shahwaduna de waa xubulmacsiya macsiyada uu jecel yahay xanuunada noocaasi qofka haddii qalbiga ay kaga dhacaan yatasawaru alxaqa baatila waalbaatila xaqan shaygii xaqa ahaa ayuu ba ayaa baadil ula muuqanaya shaygii baadilka ahaana xaq buu la muuqanaya oo dee darajuu gaadhaya qalbigu uu madoobaado kalaa bal raana calaa quluubihim ma kaanuu yaktibuun oo rasuulku uu yihi sala allahu alay wasalam laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkaran heerkaasuu gaadhaya waxaa kaloo laga qaadanaya anniyat alxasana laa tusawir almukhaalafa niyo wanaaggu shayga sharciga khilaafsanaa sax ka dhigi maayo oo wax qurux badan u bedeli maayo wa qawlu ilaahay uhi walaa tufsiduu fi lardi waa dhulka ha fasaadina bacda islaaxihaa inta la hagaajiyey dabadeed oo dhulka fasaad baa ka jiray intaan nebi maxamed la soo dirin shirki baa ka jiro fasaadka u weynahaa waxaa ka jirtay macaasi fujuurka iyo qabaa'ixda iyo fawaaxishta la xalaashaday waxaa ka jiray dulmi iyo ictidaa iyo xadgudub akhlaaq xumo noocyadeed oo dhan baa dhulka ka jiray faaslax allahu alarda bibicati muxamadi sala allahu alayh wasalam ilahay dhulka waxa uu ku qurxiyey ku wanaajiyey soo diristu soo diray nebi maxamed faakhraja annaasa min adulumaati ila nuur dadku mugdigii ay ku jireen baa laga saarayo nuur baa loo saaray marka walaa tufsiduu fi lardi dhulka ha oo ku kharibina bishirki waalmacaasi bacda islaaxiha inta la hagaajiye kadib tawxiid iyo taaco lagu hagaajiyey aayaddu waxay tulmin tusinaysaa macaasidu inay tahay istaadkilaabda qofka macsiyada samaynaya dhulkuu fasahaadinaya maanta ninka dadka cay halkaa suuqa ula istaaga amaba se burd la taagane qofkii kasoo horbaxaba ku dhufanaaya ama qaaticu ariiqa ama tuuga dhulka inuu kharibiyo waa la isla waafaqsay laakiin mushkilada taagani waxay tahay kan macsiyada samaynaya walow cidbaya aan waxba u geysanayn fasaadkii u weynaa inuu wado dadkuma dareensana oo macsiyadaa uu sameynaya ciqaabka ka dhalanaya isagaanu ku koobnaanahayn dadka kalena uu soo gaadhayo sa awgeed baa dadka badankoodu aanay wanaagna far ahayn dadka xumaanna aanay ka reebahayn oo macaasida hareerooda lagu samaynaya waxba aanay la ahaynba oo fasaad tahay baan u muuqanba waxaa laga qaadanaya aacadu inay tahay islaax fil ard dhulka waxaa hagaajiya ilahay in la adeeco dhulku taasunbuu ku hagaagi karaa taxkiimu gayri sharci illah waa ifsaadun fi lard ilahay sharcigiisa waxaana in wax lagu xukumaa waa fasahaade dhulkii la fasahaadiye wa fii ana salaaxa albashari laa yakunu ila bitaxkiimi ma anzala allah basharku waxa qura ay ku hagaagi karaan bani aadamku waa inay ku xukumaan ay uxukun doontaan ilahay kitaabkii uu soo dejiyey laa shaka walaa rayb qof kastoo caaqilitaa waa garanaya jihaaskan rinkoorhka khasaaladda telefoonka mid walba maxaa la socda buug soo ma buugga maxaa loo soo raaciyey si u isticmaalaysa baa lagu barayaa wixii aad ka ilaalin lahayd iyo wixii aad u ilaalin lahayd ninkii sameeye baa soo raaciyey haddaan haddaan buuggaaba la eegi lahayn ka war inta bugaagta layska wada tuuri lahaa sida la doono loo furi lahaa o loo geli lahaa soo ina kharaabaan noqon mayso kadalika caalamkan ilaahay abuuray isaga ayaa u cilmi iyo aqoon badan waxa hagaajinaya alaa yaclamu man khalaqa wahuwa alatiifu alkhabiir wixii hagaajinayana ilaahay waa soo raaciyeeyo waman axsanu min allahi xukman liqawmin yuuqinuun ilaahay xukumkiisa mid ka wanaagsani ma jiro lakin ya yaa wanaaggiisa garanaya oo u muuqda aladi lahu yaqiin wa iimaan qofka iimaan iyo yaqiin leh qofku iimaan iyo yaqiin haddaanu lahayn xukumka ilaahay lama qurux badne waa la foolxunya waa la qaraarhi qawaaniinta iyo xeerarka baabilka ee sharciga ilaahay khilaafsan ayaa la qurux badan oo waxa weeyaan la macaan kuwa waxa weeyaan kufaartaa ah, in badan waxay ku dadaaleen iyagoo kufaara oo qawaaniin iyo nudam iyo dasaatiir kufriya ku socda inay noloshooda adduunye hagaajiyaan bay ku dadaaleen laakiin maca dalika maa saluxat may hagaagin maraykanku soomaa dawladda maanta sheegantay inay caalamka yani u dhaqaalo badan tahay ay u awood badan tahay technology iyo horumar ay gaadhay waxa weeyaan cid kaloo gaadhay aanay jirin ama ay yar tahay hargeysa ka amni badan washington warayso cidda waxa weeyaan tagtay ee garanayso ka warayso hargeysa ayaa ka amni badan waxa weeyaan faraq tuug burca dilka ilaa ixsaayaadka qaarkood oo la sameeyey tirakoobyo qaarkood la sameeyey macanaa fi daqiiqa alwaaxida daqiiqad kastaba maraykanka gudihiisa yani ma yaxfad lcadad tirada ma xifdisani laakiin tiro badanoo dada baa lagu dilaa marka celcelin la sameeyey hadda waa daqiiqad kasta innagana waad aragtaa hargeysa maanta haddii qof lagu dilo dadkao dhan way wada argagaxayaan waa la wada naxsanaanayaa warku dadkao dhan buu wada gaadhaya marka maa salaxat axwaaluhum iyagoo adduunye nooc walba haya qalaq bay ku nool yihin iyo warwar nin baad arkaysaa in badan de waad idaacadaha ka maqasheen baan umalaynaya qori buu iska qaadanaya madarasada caruur yarar ay ku jirtuu tegayaa gan buu ka dhigay war maxaa u dishay noloshaa cidhiidhay igu noqotay oo sidaasi aan ahayn baan ku istareexi waay ayuu ku ninkii dadkaa dhan waxa weeyaan laayay isagaa isdilaaya hooq buu iska soo tuuraya wuu isgubaya tareen buu isu dhigaya noloshii baa cidhiidhi ku ah marka yaynaan noqonin uun kuwa eegaya bas guryo dhaadheer oo la dhisay iyo waxa weyaan diyaarado qurux badan iyo shawaaric jamiila bas nolosha dhabtahay ah waa tumaaniinada qalbiga wey raaxadu waa qofku qalbiga inuu ka degan yahay oo halkaa qalbiga uu ka xasiloon yahay taana waxaa lagu gaari karaa un ilaahay subxaana tacaala sharcigiisa iyo diintiisa ayaa lagu gaari karaa dhammaanteenba taa waa inaynu ku baraarugsanaan wa qowlu ilaah u idhaha fa xukma aljaahiliyati ma jaahiliyada xukumkeeda ayay yabquuna doonayaan waman axsanu yaa ka wanaagsan min allahi ilahay xukman xagga xukumka liqowmin qoom yaa uga wanaagsan ilahay xukumkiisa yuuqinu iimaan leh marka ayadda waxay tilmaamaysaa ma khaalafa sharca allah fahuwa min xukmi aljaahiliya wax kastoo ilahay sharcigiisa khilaafaa waa xukumkii jaahiliyada oo wixii ay ku dhaqmi jireen islaamka hortii dadkii jira waayo dadkaasi ayaanu sharci maamuli jirin waxa caqligoodii maskaxdooda ay ka keenaan keenaanun ku socon jiray markaa qof kastoo ilaahay sharcigiisa waxaan ahayn naftiisa gurigiisa qoyskiisa jilibkiisa yacnaa tuuladiisa magaaladiisa waddankiisa ku xukumaa xukumkiisaasi waa xukmu ljaahiliya wey suu leeya alimaam sacdi raximah llah ayadda markuu fasiraya fiiha bayaanu maziyati alaxkaam alsharciya wa anaha alkhayr walcadl walraxma waxaa laga qaadanayaa axkaamta sharciga ilahay uu soo dejiyey waxyaabay kaga duwantaha ay dheer tahay axkaamta iyo qawaaniinta iyo xeerarka dadku ay samaysteen ee ilahay sharcigiisa khilaafsan oo xukumka ilaahay khayrkii baa ku jira oo cadaaladii baa ku jirta oo raxmaddii baa ku jirta cadaaladduna maaha sinaansho intabi cadaaladdu waa mid walba xaqiisa in la siiyo ama ha u badnaado ama ha u yaraadee cadaaladdu maaha in la simo laba shay oo kasta in la simaa cadaalad maaha ashyaada qaarkood baa simitaankoodu muxuu noqonaya kufri haddaad tira ka waran waa in cadaalada sameeyo musaawaat oo nebiga iyo anigu isku mid baanan iyadoo cadaalada laga dulay haddaad tira ka waran musaawaad aad samayso haddaad tiraa ka waran ragga iyo dumarku waa isku mid oo gabadha dhaxalka waa in laga siiyo inta ninka laga siinayo oo wax allaale wuxuu nin xaq u leeyahay ayay gabadi xaq u leeday wax allaale waxay gabadi xaq u leeday baa ninna u xaq u leeyahy ninku xaq wuxuu leeyahy inuu weli noqdo dee dumarka uu bixiyo inantiisa iyo walaashi iyo kuwaas haddaad tiraa ka waran gabadhuna taa wayna xaq u yeelato waa inay soo cumaamadato iyada loo soo geed fadhiiso oo inanteeda ay bixisay iyo iyo walaasheed iyo teedada utay taha waa cadaalad daro markaas timitaanku maaha mar walba cadaalad cadaaladdu waa ictaa kulli dii xaqin xaqa mid walba xaqiisa in la siiyo oo darajadiisa iyo mansiladiisa la dejiyo wey cadaaladdu waa sidaa khayr iyo raxmad iyo naxariis oo dham ilahay xukunkiisa ayaa ay ku jirta maaha siday u sawirayaan kuwa gaalada ee kuwa gaalaraac ee calmaaniyiintii odhanayaan diinta haddaynu qaadano in badanoo dadka caamadaa ka midana fikraddaa kufriga ahi iyagoon isdareensanayn bay gashay haddaynu diinta isku xukunno waxba naga hadhi maayaane muxuu aaminay diintu inay wax kharibayso oo ay wax fasahaadinayso o dhibaato ay soo kordhinayso ilahayna muxuu leeyay waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun war xukumka ilaahay mid ka wanaagsani ma jiro haddaad iimaan iyo yaqiin leedahay iimaan dara ayuunba hadalka noocaasiya kaa dhawaajinayso haddaad iimaan leedahay xukumka ilahay wanaaggiisa ayaa kuu muuqan lahaa وعn cabdاللahi بن cmر أنa رasuul الlahi slى الlه عalيه وasلم qaala wuxu uhi laa yuumin ma rumayn axadukum midkiin xatىa yakuna ilaa uu noqdo hawaahu hawadiisu yani doonistiisu tabcan mid raacsan lima jitu bihi diinta aan la imi ilaahay ugu soo dejiyey ma cindana aaya ukra afwan way kala duwanyihin kolley nusaku oo nuska qaarkoodna aayado dheeraaday ku daran qaarna kuma daraan nuskadan ixtimaadaya marka qala النawwiyu xadiiثu صaxiix rawaynaahu fi kitaab alxuja biisnaadi صaxiix marka xadiidkan waa xadiis daciifa weeye sida alimaam ibn rajab raximah llahu tacala uu ku tilmaamay kitaabkiisa jaamic اlculuum wاlxikam waxaana cilalka ama asbaabta loo daciifiye ka mid ah waxaa sanadkiisa ku jira nucaym ibnu xamaad aimatu ahli sunna ayuu ka mid ahaa laakiin waxaa lxifdi buu ahaa midaan waxba aan xifdiyin saasi awgeed ayaa la daciifiyey laakiin xadiidku waxa uu la macno yahay uun falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum aayaddaasuun buu la macnayey oo qofku iimaankii waajibka ku ahaa ee laga rabay mid la yimi noqon maayo ilaa shay walba uu celiyo diinta ilahay nebi maxamed uu usoo dhiibay marka xadiidka macnihiisu waa saxiix siduu leeyahay alimaam sulayman ibn cabdillahi macnihiisu aayaddaasi ayaa waafaqtay lakin sanadkiisa ayaa daciifa qaala waqaala shacbiyu wuxuu ihi shacbi waxaa min ataabiciin kaana waxaa bayna rajuli nin dhexdii min almunaafiqiina munaafiqiinta kamid iyo ah, warajuli nin min alyahuudi yahuudda kamid a ah, khusuumatun dacwad baa ka dhexaysay arrin bay isku haysteen isku khilaafeen faqaala alyahuudiyu yahuudigu wuxuu uhi nataxaakam waxaynu u xukum doonanaynaa ilaa muxamed yahuudigii baa sidaa yidhi carafa waxa uu gartay yahuudigu annahu laa yaakudu rishwa nebi maxamed inaanu qaadan laaluush su nebi maxamed baynu xukum doonanayna mala wuu ishubayo inuu isagu xaqa leeyahay uu garanayay oo laga gardaranyay wa qaala almunaafiqu munaafiqina wuxuu yidhi nataxaakamu ila alyahuud muxameda hadduu munaafiqu islaam buu sheeganaya war maxamed lahaana yahuudda inoo gey ayna kala xukumaan licilmihi ogaanshaha waa ogaa ogeed anahum yaakhuduuna rishwa inay laaluush qaataan oo inu xaqdarro ku socdaa buu is ogaayo waxoogay laaluusha xukaamta yuhuudda aad laabtid buu islaa dabeetana ha kuu xukumaan faitafaqa waxay isku waafaqeen an yaatiya inay u tagaan kaahinan nin faaliyo fii juhayna qabiilada juhayna ladha ka mid ah markay isku waafaqi waayeen ciddii ay uxukum doono lahaayeen war maxamed iyo yahuudda labadaba inaga daabay arrinta isugu biyashooda oo kaamuna kaayeen kaayinkae faaliyaha ee qabiilada juhayno la idhahdo dhex fadhiya inoo geebina fataxaakama fayataxaakama ilay isaga inay uxukum doontaan bay isku waafaqeen fanazalat waxaa soo degtay alam tara ila aladiina yazcumuun aayaddaa marka aarkan xaqiiqatan waa daciif waa mursal oo shacbi waa taabici iyo in manaanu soo gaarin waktigii rasuulka sala allah alay wasalam ee uu tilmaamayo dee aaddan inay soo degtay marka waa mursal oo asarku wuxuu noqonayaa daciif ayaa uu noqonaya wa qiila waxay nazalat waxay kusoo degtay fii rajulayni laba nin oo ikhtasamaa isqabsaday faqaala axaduma midkood wuxuu yihi nataraafacu ila nabiyi sala allah alay wasalam waa rasuulka aynu xukum doonanno wa qaala alakharu kii kalena wuxu yihi ilaa kacab ibnu lashraf war kacab ibnu ashraf inoogee qabiiladii yuhuudda ahayd reer banu nadiir raggii zucaamadoodii odayaashooda ka mid ahaa ayaa uu ku jiray sida bukhaari uu warinayana waxaa lagu dilay ikhtiyaal baa lagu dilay ikhtiyaal macnaa si hoosa iyadoon la ogeyn bay muslimiinta ay u dileen rasuulka ayaana amarkaasi bixiyey oo rasuulku wuxu uhi man lii bikacab ibnu lashraf fa inahu qad aada allaha wa warasuulah war kacab ibnu ashraf yaa kasoo takhallusaaya ilaahay iyo rasuulkiisaba uu dhibay bimacnaa diintii ayuu dhibay ilahay buu dhibay markuu le rasuulkaas uga jeeda rasuulkana sala allah alayh wasalam iyo adinba waa ku dhibay ta rag saxaabada ka mid a ah waxay yidhaahdeen annaga markaa kacab ibnu ashraf oo aroosta bay u tegeen waxay dhaha noo ogolo un rasuulka ilaahayow inaanu kelmadaha qaarkood aanu ku hadalno si uu dee noogu soo joogsado deetana waxay yidhaahdeen inta kunyadiisa ay ugu yeedheen oo wax qadarinaya iska dhigeen badhaan oo soo baxay hawl dan baanu caawa kaa leenahay gabadhiisa waxay ku tihi xaaskiisii war hadalka aan maqlayaa sawdkaasi waa sawd dhiilo jide habixi wuxu hi ma anigoo hebel aad leedahay habixi oo baqda guriga fadhiya wuu soo maqiiqay markuu soo baxayba waxa ay ku yidhaahdeen ninkan eh, ninkan maxamed wallahi naftu buu noo keeno cidhiidi buuna geliyey dhinac walba cidhiidhiba ayaanu kaga jiraa marka wax allaale wax raashinaanu haysanaa ma jirto bal waxaad ka warantaa haddaad raashinaa ama hayso markaasa wuxu uhi maya eh, haddaad doonaysaa raashinayda amaahiyo inamadiina ii rahma waana waana lacaayahay inamadi nimahoodii rahan dhigay baan noqonaynaa waan hubkaanu kuu rahmaynaa hubka si aanu hubkan uga maslaxadda ku jirta dilkiisu inay ka badan tahay mafsuuda ka dhalanaysa lakin waxid gaala baad ikhtiyaashay oo islaamkaba laga yaaba dhibaato inuu ku hayay dabeetana islaamka dhibaatadii markii hore aad uga ba-aysay ee aad ka cabanaysay aad gaalka daraaddeed u dilaysay mid ka badan baa qabsatay ficilka adigu aad ku dhaqaaqday awgii taasoo kale dee islaamku fari maayo islaamku waxaan waxa ka dhalanayo buu eega maslaxa ku jirta wanaag se iyo dhibaata ayaa ka dhalanaysa uma dabeetana taraafacaa ilaa cumar cumar bay isula tegeen fadakara lahu wuxuu sheegay axaduma midkood alqisa war ninka waan isqabsanayo midkaayana wuxuu yihi aynu nebiga isula xukum tagno kaaya kalena wuxuu ihi kacab ibnu ashraf faqaala wuxuu ku yihi liladii kii lam yarda birasuuli illahi sala allahu alay wasalam rasuulka aan ku raali noqon akadalika arrintuma sidaasa ama adigaa nebiga inaad xukum doonato ku raali noqon waaye qaala wuxu uhi nacam ha fadarabahu bisayf seeftii buu ku dhuftay cumar faqatalahu waa dilay marka aarkina waa daciif sheekuna inuu daciif iyo waa tilmaamay wasiiqatu tamriid buu kusoo arooriye waqiila buu yihi aafar cilo inuu leeyahy baana culimadu tilmaameen oo waa min ariiq waxa weeyaan alkalbi maxamed ibn marwan can abi saalix baadaan can ibni cabaas ninkaa la dhahdo maxamed ibn marwan alkalbi waa matruuk yana kadaab warkiisa iyo xadiidkiisa aan la aqbalin cinda alculama jamiica wa kadalika waxa weeyaan baadaam abu saalix baadaamu ka warinaya wa kadalika waxa weeyaan dacfi baa ku jira si gaara ugu sii jira riwaayatu waxa weeyaan alkalbi can abi saalix baadaam wa baadaam ayda lam yasmac min ibni cabaas oo halkaana inqiطac baa kaga jira marka afarku waa taalif buyi lakin waxa ansaxay fi sababi nuzuuli aaya oo abaraani mucjamkiisa uu ku warinaya min xadiis ibni cabaas ibnu xajarna uu leeyahy fi lisaaba biisnaadin jayid inay isula xukum tageen nimanka yuhuuddu inay uxukum doonan jireen nin kaahina oo la odhan jiray abu burda alaslami deetana dad markaa islaam sheeganaya munaafiqiina ayaa iyaguna yuhuudda ku dayday oo ninkaa uxukum doontay markaasi aayaddani waxa weyaan ay kusoo degtay qaala fiihi masaa'il alula tafsiru aayat nisa suuratu nisa aayadda ku jirta tafsiirkeeda wamaa fiiha iyo waxaa ku sugan oo ah min alicaanati calaa fahmi taaguut kaalmayn aynagu kaalmaynayso taaguutka inaynu fahmno oo taaguutka waxa weeyaan waxaa kamid ah ka ilaahay diintiisa waxaan ahayn wax ku wax ku xukumaaya hada min aطawaagiit aayaddu macnahaas aynu fahamsiinayso ahaaniya tafsiru aayati lbaqara suurat lbaqara aayadda ku jirta tafsiirkeeda aw ida qiila lahum la tufsiduu fi lard asaalidu tafsiru aayatu aayati alacraab wala tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha alraabicu tafsir faxukma aljaahiliyati yabguun alkhaamisatu ma qaala shacbiyu shacbi wuxuu ka yihi fi sababi nuzuuli aayati lula aayadda hore sababu nuzuulkeeda inuu daciif yahna waa tilmaamay asaadisatu tafsiru liimaan iimaankii fasiritaankiisa asaadiq dhabta ahaa iyo walkaadib kii beenta ahaa oo qofku haddii ilaahay xukunkiisa raalli uu ku yahay iimaankiisu waa dhab haddii ilaahay xukunkiisa aanu raalli ku ahayna iimaankiisu waa iimaan beena oo nifaaq ah asaabicatu qisatu cumar maca almunaafiq qisadaa cumar iyo munaafiqa dhex martay marka qisada waxa weeyaan hadday ansixi lahayd waxaa laga qaadan laha murtadka in la dilaayo lakiin waxaad isweydiin kartaa oo sidee baa markaa cumar isagoo weliyul amrigii aan gaadhsiin iyo xaakimkii uu dilay waaleeya waxaa la odhan lahaa hadduu ansixi lahaa kiiro iyo hinaaso diinta ilaahay uu khirooday baa cumar ka keentay arrinta noocaasi athaaminatu kown liimaani iimaanku ahaanshuu yahay laa yaxsulu liaxadin axadna mid aan usoo xaasil ahayn xataa yakuuna ilaa uu noqdo hawaahu doonistiisu tabacan mid raacsan lima jaءa bihi rasuul sala allahu alay wasalam rasuulku waxa uu la yimi waxaynu markaa baabka aynu ku khatimaynaa waxoogay qadiyadda waxa weeyaan ku saabsan alxukmu bigayri maa anzala allah ilaahay diintiisa waxaan ahayn in wax lagu xukumo bal xukumkeedu waxa uu yahay marka horeysa horta waxaynu baraarujinaynaa marka la leeyahay xukum qof gaara looma jeedo amiir iyo xaakim iyo qaadi qura looma jeedo bal waxaa soo gudagelaya kulu man xakama bayna اtnain qof kasta oo laba qof kale xukuma ama fatwaha ku kala xukumo fatwo oo ha noqdo waxa weyaan sheekh ama caalim ama ha ku kala xukumo bitanfiid oo qaadi ha noqdo arrintii u kala jiro o kala siiyey waxaa soo gudagelaya mucalimka ardaydiisa kala xukumaya laba arday hadday isula kaa yimaadaan o ishaystaa ama waxaa noqon xaakim bima anzala allah ama xaakim bigayri ma anzala allah wax ka dhexeeya ma jirto aabihii caruurtiisa kala xukumaya caruurtii baa isdilaysa say isula kaa imanayaan aaba hebel baa halkan igu dhuftay aaba waa beentiiyo ma isagaa igaga horreeyey anuu kumaa dhufano isagaa igu dhuftay haddaad midaad yaro necabto inaad ku dhangalaasto xaakim bikayri ma anzal allah baad noqonaysa waa inaad si cadaaladaad u garsoortid wey ama sulxi ka galo heshiisii oo arrinta xukumka ka daayo sulxi ka galo heshiisii carruurtaada oo aaba istaayo isixtiraamo walaalaadkina isu naxariista haddaad tiraada sulxi baad arrintii ka gashay ama arrinta xukum ka dhigo mid walba bayiinadiisu iyo caddayntiisa weydiyo dabeetana u kala garso laakiin midun ha ku qabqabanin wakadalika waxa weeyaan shekhulislaam ibnu taymiya wuxu uhi isagoo masaladaa ka hadlay masale waxaan u baraarujinaa dadka qaarkoodba waxay moodeen aayaadkan xukumka ka hadlayaa madaxweyneyaashu inay la hadlayaan oo dadka kaleba aanay la hadlahayn bal dhegeyste wuxu uhi shekhulislaam ibnu taymiya wa kulu man xakama bayna isnayni fahuwa qaadin qof kastoo laba kala xukumay waa qaadi sawaءn kana صaaxiba xarbin aw mutawali diiwanin aw muntasiba lilاxtisaabi biاlamri biاlmacruuf wالnahyi can اlmunkar ama ha noqdo hogaamiye dagaal ama mid diiwaanka gacanta ku haya ama mid waxa weeyaan u taagan wanaag farista iyo xumaan reebista xata aladi yaxkumu bayna الصibyaani fi اlkhuطuuط xataa ka caruurta yaryar fartooda u kala eegaya hadday laba yar rasuulo kaa yimaadaan ay ku idhahdaan kaayageebaa far fiican xaakim baa tahay istilaali ama bima anzla allah baad ku xukumi ama bigayri ma anzla allah aayaddu adag kula hadlaysa waman lam yaxkum bima anzla allah fa ulaaika hum lkafiruun faina asaxaabata kanuu yacuduunahu min alxukaam saxaabadu kaa caruurta yaryari ay yidhahdeen balka ayaga far wanaagsan noo kala eeg xaakim inuu yahay bay ku tirin jireen buli markaa qofka yidhaahda kul man xakama bigayri ma anzla allah fahuwa kafir mid kastoo ilaahay diintiisa waxaana wax ku xukumay waa gaal qofka yidhaahda waxaa ka dhalanaysa inuu gaalaysiiyo jamiica ahli lmacaasi qof kasta oo macsiyo sameeyey wuxuu ku xukumay bigayri maa anzala allah taasi ayaa ka dhalanaysa masalada ama muqadimada haddii inta aynu kaga baxno alxukmu bigayri maa anzala allah wuxuu leeyahay suwar manaa qaabab kala duwan buu u dhacaa oo qaarkoodna ay yihiin gaalnimo diinta lagaga baxayo qaarkoodna ay yihiin dembi weyn qofku uu ku dambaabayo waxaa suwarkiisa ka mid a ah alistixraab inuu xalaashado qofku alxukma bigayri ma anzala allah oo sidee u xalaashado waa inuu ku xukumo ilaahay diintiisii waxaan ahayn muctaqidan ana alxukma bigayri ma anzala allah jaa-izun wa xalaalu lahu walaysa bimuxaram isagoo aaminsan inay xalaal u tahay u banaan tahay ilaahay diintiisa waxaan ahayn inuu wax ku xukumo kaasi waa gaal inuu gaal yahay waa laisku waafaktay waayo wuxuu xalaashaday wax ilaahay xaaraantimeeyey qala shaikh islam ibn taymiya raximah llah man facala maxaarima mustaxila laha fahuwa kafir bilitifaaq qofka shayga xaaraantaa sameeya isagoo xalaashanayo la aniga way ii banaan tahay isagoo garanaya inay xaaraan tahay kaasi waa gaal inuu gaal yahayna waa laisku waafaktay laakiin waxa isweydiin leh istixlaalku waa maxay dadka qaarkood baa qofku shayga hadduu sameeyo ba wuu xalaashaday xalaashiga lagu gaaloobaya ka noocaasima isticlaalka waxaa looga jeeda su le shekh ibnu taymiya wlistixlaalu ictiqaad anaha xalaalu lahu waa inuu ictiqaad aamino inay xalaal u tahay laakiin hadduu sameeyo isagoo aaminsan inay xaaraan ka tahay muu xalaashan xalaashigii lagu gaaloobayey sidee lagu garanaya waayo qofku inuu xalaashaday kayfa yucrab xalaashigula waa xagga qalbiga arrin la xidhiidha soo maa waxaa lagu garanaya de isagu inuu caddaysto oo dadka imika dembiyada ilaahay xaaraantimeeyey ee gaalnimada ka sokeeya samaynaya inagu iskama odhan karna way xalaashadeen ilaa iyagu ay caddaystaan oo yidhahdaan waa xalaal ama xaaraan nagama ah marka bitasriix baa lagu garan karaa qofku inuu xalaashaday suurada waxa weeyaan labaad waxay noqonaysaa aljuxuud juxuudka maxaa looga jeedaa juxuudka waxaa looga jeedaa waa alinkaar wuu garanayaa sheegan inuu xukunkii ilaahaya laakiin waa dafiraya yunkir oo qalbigiisa isagoo ka qirsan inuu xukumkii ilaahay oo xaq uu yahay ayuu daftiraya oo odhanaya waxani xukumkii ilaahayba maaha tusaalahaan wuxuu odhanayaa saariqa qofka wax xaday rubcu dinaar iyo wax ka badan xaday haddii shuruudii gacanjaristu ay dhammaystirto gacanta in la gooya ilaahay diintiisa ka mid maaha buu odhanaya haddii wuu ogaya inay diinta ilahay ka mid tahay laakiin wuu daftiraya وjaxaduu biha wastayqanatha anfusahum dulma waculuwa juxuudkaasina waa kufr wa ka yihi waxa weeyaan sheekh ibnu bas whakada alxukmu fi xaqi man jaxada shayan mima awjabahu اllah fainahu kafiru murtadu can اlislaam in kana yaddaci اlislam biijmaci ahli اlcilm qofka xukum ilahay diintiisa kamid ah oo og yahay inuu kamid yahay dafiraa waa gaal inuu gaal yahayna waa la isku waafaqsay xaaladda saddexaad waa takdiib inuu beeniyo oo takdiibka iyo juxuudku maxay ku kala duwan yihin kan juxuudka ama dafiritaanka sameeyey waa ogyo waa garanaya inuu xaq yahay oo qalbigiisa iyo carabkiisa iskhilaafay carabkana waa ka diiday qalbigana waa ka ogi laakiin takdiibka macnihiisu waxa weeye qalbigana wuxuu ka ictiqaabsay in waxani been uu yahay aanu xaq ahayn afkana taasunbuu ka leeyahy markaa takdiibku isaguna waa kufri fakulu mukadibin lima jaءat bihi rusul fahuwa kaafir ayuu uhi shekh islam ibnu taymiya raximah llah qof kastoo beeniye waxa rususha ay la timi waa gaal marka takdiibkuna waa arrin qalbiya iyo juxuudkuba waxaynu ku garan karnaa qofku isaga inu cadayso xaaladda afraad waa atafdiil oo macnaheedu uu yahay wuxuu aaminsan yahay xukumka ilahay inay qawaaniintu ka wanaagsantahy xukumka ilaahay uu yahay dib u dhac kaas isaguna waa gaalo culimadu waa isku waafaqeen inuu gaaliye wuxuu beeniyey kaasi aayadda ilahay uhi waman axsanu min allahi xukma liqawmin yuqinuun qala sheekh ibnu baz raximah llah man xakama bigayri ma anzla allah yara dalika axsana min sharci illah fahuwa kafirun cinda jamiici almuslimiin qofka ilaahay diintiisa waxaanahayn wax ku xukuma oo weliba u arka in shaygaasi ilahay xukunkiisa uu ka wanaagsanya qawaaniinta iyo nudumkaasi kaasi waa kafir cinda jamiici almuslimiin waa mid gaaloobay wey oo sidee lagu garanayo inuu xukumka ilaahay ka fadilayo qawaaniinta oo agtiisa ay wanaagsantah tasdiirku waa arrin qalbiga waxaa lagu garanaya inuu isagu caddaysto ayaa lagu garanaya xaaladda shanad waa almusaawaat inuu dha waa siman yihin war labaduba waa iska banaan yihin haddaynu doonno kitaabka inuu isku xukumi haddaynu doonno dastuurkan sharciga ilahay ka hor imanaya labadu waa iska banaan yihin labaduba maslaxaddiyo dantu waa ku jirtaa waa siman yihin xagga wanaaggana waa kufriyaya qaala sheekh ibnu baas ويدخل في القسم الرابع من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يصنha الناaس أفضل من شhريعة الإسلام أو أنha مساaوية لha أو أنhu يجuز التaxاكم إليه qaybaha lagu gaaloobay waxaa soo gudagelaya qofka u arka nidaamyada iyo qawaaniinta dadku ay jidaysteen inay shareecada islaamka ka wanaagsan tahay ama inay la siman tahay kaasina inuu gaal yahay waa laysku waafaqsayey xaaladda lixaad waa atabdiil inuu sharciga ilaahay uu bedelo sidee u bedelo tabdiilku waa maxay tabdiilka macnahiisu waxa weeyaan in waxaan sharcigii ilaahayn dadka uga dhigay inuu sharcigii ilaahay qaanuun iyo dastuur iyo xeerar isagu uu sameeyey ayuu dadkii ku leeyay waa ka sharcigii ilaahay dastuurkan aba diintii ilaahay ayuu dadkii ku odhanaya xaaladaasina waa waa gaalnimo wey waa keeni shekhulislaam ibnu taym ibnu taymiya walinsaanu mataa xalala alxaraam almujmac caleyh أو حرم الحلال المجمع عليه أو bedel الشharca المجmع عalيه qofku hadduu xalaaleeyo xaaraantii laysku waafaqsanaa inay xaaraanta ama uu xaaraantimeeyo xalaasha inay xalaalta laysku waafaqsanaa ama uu bedelo sharciga inuu sharciga laysku waafaqsanaa kaana kaafiran murtadan biitifaaqi الfuqahaa waa gaal fuqahadu ay isku waafaqsan yihiin inuu gaal yahay oo tabdiilka waa maxay suuradiisu waa ka shinqiidi sheegee leh in xakama bima cindahu calaa anahu min cindi illah fahuwa tabdiilu lahu yuujib alkufr hadduu qaanuunka agtiisa yaallo uu ku xukumo isagoo dadka uga dhigaayo inuu xukumkii ilaahay yahay kaasi waa tabdiilka gaalnimada keensanaya suurada waxa weeyaan toddobaad waa alistibdaal istibdaalka iyo tabdiilku waa kala duwayna iska ilaali istibdaalku waxa weeye waa inuu ka tago un oo sharcigii ilaahay haluu kaga xukumi lahaa ayamuu wax kale ku xukumaya mana xalaashanayo sharcigi ilaahay ma dafirayo ma beeninaayo qaanuunka ma fadilaayo xukumka ilaahay la simi maayo dadka sharcigii ilaahay weeyaan kuma laha mujarad waa sharcigii ilahay unbuu khilaafayo haluu kaga xukumi lahaa dadka sharcigii ilaahay ayo wax kale ku xukumaya inuu daalim yahay oo uu dembaabsan yahay oo uu khaldan yahay waa ictiraafsany o waa qiranaya xaaladda noocaasiya alxukm bigayri ma anzala waa kabiira min alkabair waa dembi dembiyada waaweyn ka midow ibn cabdilbar baana ijmac kusoo naqliyey wa ajmaca alculamaa cala ana aljawra fi lxukm min alkabair liman tacamada dalika caaliman bih waxay culimadu isku waafaqeen aljawru fi lxukmi inuu yahay kabaa'irta kamid cidda arrintaasi isagoo garanaaya sameeya oo u qastiya in la yidhaahdo alxukmu bikayri maa anzala allah sidiisuu kufriyo gaalnimo u yihi walow waxyaabaha lasoo sheegay oo dhamiba yaanay la socone waa madhabka khawaarijta weeye oo aayaddaasuu la deliishado man lam yaxkum maa anzala allah fa ulaa'ika hum lkaafiruun oo kufriga kusoo arooray mar walba laga dhiga kufrul akbar culimaduna taa waa caddeeye oo wuxuu yihi alxaafid ibn cabdilbar waqad dalat jamacat min ahli lbidaci min alkhawaariji walmuctazila fi hada albaab faاxtajuu bihadi اlaahaari wamiliha fi takfir اlmudnibiin واxtajuu min kitaab illah biaayaati laysat calى ظaahiriha khawaarijta iyo muctaziladu dadka dembaabay markay gaalaysinayaan waxay deliishadeen aayado ilahay kitaabkiisa kamida oo siday u fahmeen aan ahayn mila qawlihi caza wajala wman lam yaxkum bima anzla allahu faulaئika hum lkafiruun waqala اlqurطbi fi lmufid wman lam yaxkum bima anzla allahu faulaئika hum lkafiruun yaxtaju bidahirihi man yukafiru bالdunuub wahum اlkhawaarij wala xujata lahum fiih waqala alcalaama abulxayaan alandulusi واxtajat اlkhawaariju bihadihi اlaaya aayade wman lam yaxkum bima anzla allah calى ana kula man casa allaha tacala fahuwa kafir waqaluu hiya nasun fi kuli man xakama bigayri ma anzla allah fahuwa kafir khawaarij waxay yidhaahdeen waxay nas tahay ee ku caddahay mid kastoo diinta ilahi waxaana wax ku xukumay inuu kaafir yihi وkل mن أdنb فqad xaka بغayri ma أنزل الlah fawajaba an yakuna kاfira saas awgeed ba aimadu waxay yidhaahdeen nacam aan dhameeya intaas baaraka الlah fiku waan kaaga jawaabaya aayaddaana marka ahlucilmigu waxay isku waafaqeen inaanay calىa ظaahiriha ahayn oo mid kasta oo sharciga ilaahay khilaafay oo wax ku xukumay inaanu gaal ahayn rashid riba baana tilmaamo wuxuu uhi ama daahiru laayati lam yaqul bihi axad min aimati alfiqhi almashhuuriin bal lam yaqul bihi axad axad ka mida ah aimada fiqiga mashhuuriinta bal axad culimada islaamka ka midi oo ahlusunnaha ka midii ma odhan aayaddaa daahirkeeda un baa lagu xambaarayaayo kulu man xakama bigayri ma anzala allah iyadoo xaalkeeda aan la egin waa gaal muu odhan waxaa sidaa yidhi un alkhawaarij qadiyadda markaa qawaaniinta ku saabsan iyo bal ahlucilmigu waxay ka yidhaahdeen insha allahu tacaala darsiga berri intaynan bilaabin ayaa waxooga aynu ka tilmaami doonaa waxaana idin tilmaamaya waxayan kitaabkaas aan hayo ee aan wax ka akriyayey waxaa alxukm bigayri ma anzla allah munaaqasha ta'siiliya cilmiya haadi'a limasalati alxukm bigayri ma anzla allah waxaa muqadimaya hordhac ku leh sheekh ka mida hay-at kibaar alculamaa iyo allajna adaa'ima liliftaa intaan arkay kutubta xukumka ka hadashana tasiiliso masaladaasi si fiican oo cilmiyeysan uga hadasha waxa weyan waa kitaabka ugu fiican wey marka maktabadana waa inoo yaalaa waxa laala waxa shubahaad khawaarijtu ay u daliishadaan fii masalati takfiir bimujarad alxukm bigayri ma anzla allahuna waa ka jawaabaya haddaan usoo noqdo su-aashii xaaji yuusuf sulxigu ha waa banaan yihi laakiin waa inaanu sulxigaasi xaaraantimayn wax ilaahay xalaaleeyey waa inaanu xalaalaynna wax ilaahay xaaraamtimeeyey mar hadduu labada arrimood ka madhnaado sulxigu waa banaanyay dadka in la idin kala xukumi mayne oo macanaa gar cadaawo qaadi mayne waanu idin heshiisiinaynaa rasuulkuna waa sameeyey oo labadii ninee masaajidka iyagoo isku buuqaya oo dayn isu sheeganaya rasuulku sala la alay slam uu ku soo baxay wuu heshiisiiye wuxuu ku yidhi kii daynta lahaa waar kala barh ka daa kii kalena wuxuu ku orana waa kaco inta kala sii laakiin sulxigu hadduu wax ilaahay xalaaleeye xaaraamtimeynaya ma banaan oo nin iyo gabadhiiba tusaale ahaan iskhilaafay nin iyo xaaskii dabeetana markaasay eh, isula keen yimaadeen waxaan war waanu idin dhexdhexaadinaye waanu sulxiba arrinkiin aanu ku dhamaynaynaaye ninaw gabadha iska ag joogo weligaa ha u dhowaanin <laughs> waa sulxi xaaraamtimeeye wax ilaahay xalaaleeye soo maarka ya kaasoo kale ma banaana waa tusaale aan ku siinayo haddii sulxigu sidaas oo kale wax ilaahay subxaana wa tacaala uu xaaraantimeeyo uu xalaalaynayo ma banaana laa yajuus oo tusaalihiisu maxaa u noqonaya waxaa tusaalihiisu uu noqon karaa qadiyadda ku saabsan ribada oo kale qadiyadda ribada ku saabsan oo kale arrin ribaa oo xaaraan ah iyaynu sulxu ku dhamayn oo ribeeda iska ahaatee isku ka heshiiye waxa weeyaan ku kala taga laa yajuus markaa sulxigu waa banaanyey laakiin waa inaanu xaaraantimayn wax ilaahay xalaaleeyey waa inaanu xalaalayna wax ilaahay xaaraantimayn taas waa in la iska ilaaliyo wallahu aclam